waxaynu ku guda jirnay baabkii saddexaad ee kitaabka ajrumiga baab lafcaal sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu kaga warramaya inu nii saddex masalo saddexdaa masalo laba masalo manduuq bay ahayen wuu inoo sheegay sheekhu midna innagaa soo ilxaaqinayo waa tacriifka afcaasha ficilkii maadi xukunkiisi waynu tilmaanay ficilkii amarna xukunkiisi waynu tilmaanay ficilka mudaaric xukunkiisina waynu tilmaano wuxuu lahaa laba xukun oo xukmun awaliyun wa xukmun aakhiriyun labada xukun buu laha sheekhu raximah llahu tacaala markuu inoo bilaabay inagu yidhi afcaashu waa saddex wuxuu u tartiibiyey u kala horreysiyey maadi iyo mudaaric iyo amar markii axkaamtooda uu ka sheekeynayena mudaaricuu u dambeysiiyey oo amarkii u dambeeyey dhexduu geliyey marka horena waxaa horreeyey amarkaa horreeyey sababtuu iminka uga soo horreysiiyey maxay tahay waxa wey culimadu waxay dhahdeen qudimat اlashyaau baxadi hamsati ashya ima liisaalatihi wa ima lisharafihi wa ima likhifatihi wa ima liqilatihi wa ima liqadci tawahum shantaa shay mid kamid a ah, waxa weeyaan loosoo kala hormariya markii hore iyada la sheegay haddii haddana mid kale lasoo horumariyo waa shantaa arrimood mid kamida weeye iminka markaa wuxuu usoo horumariyey waa liqilati kalaamihi waxaa ka hadal yar amarkaa ka hadal yar ficilka mudaaric waayo eega waxaa dambe xi doono de waa mudaaric ah, axkaamtiisun weeyaan mar la nasbinayo iyo mar la jasminayo markaa sheekhu wuxuu yidhi fanawaasibu casharatun nawaasibtu toban weeyi wa hiya tobankaasi an an weeyi wa lan lan weeyi wa idan idan weeyi wa kay kay weeyi wa laamu kay kay laamteeda weeyi wa laamuljuxuudi diidmada laamteeda weeyi wa xataa xataa weeyi waljawaabu bilfaayi walwaawi weeyi w w wey wljawaazimu tamaaniyata cashara wuxuu inoo soo tilmaamay ficilka mudaaric inuu yahay marfuuc inta uu ka gelayo naasib ama jaazim haddaba wuxuu doonayaa nawaasibta ficilka mudaaric gasha ee nasbisa inuu inoo tiriyo sheekhu wuxuu inagu yidhi nawaasibtu waa toban nawaasibta wuxuu jawaazimta uga soo horumariyey naasibka raadkiisu waa wujuudi oo waa la helaa waa mid jooga waa xarakada jaazimka aharkiisuna waa cadamiyo waa sukun sida aawadeed wuxuu leeyahay wlwujuudiyu ashrafu min alcadamiy ka wujuudigii waxa uu ka sharaf badan yahay ka cadamiga sida aawadeed nawaasibta ayuu soo horumariyey oo ka soo horumariyey jawaasimtii wuxuu nagu yihi nawaasibtu waa toban nawaasibta wax nasbisaay waa toban buu nagu yidhi tobankaa xaraf haddii ficilka xagga hore ay ka maraan waxaan garanaynaa ficilka mudaaric aakhirkiisii in la nasbinayo marfuuc ma noqonayo maxaa uu noqonayaa mansuub buu noqonaya tobankan maad xifdiyaysa markaa de waa basiid tobankan sheekheenu wuxuu qabaa toban tobankuma inay sidaa ku nasbinayaan sheekhen waa kuufi maogtahay wuxuu toban kuba iyaga ayaa naftooda u nasbinaya basriyiintuna waxay leeyihin mayane afarta hore ayaa naftooda u nasbinaya lixda dambana naftooda u nasbin maayaane an mudmara ay ku nasbin doonaan markaa labaynu u qaybinana labadaaynu u qaybinana waxay yihiin naasibatun binafsiha mid nafteeda u nasbinayso biduuni waasida wax kaloo udhexeeyo waasidiina aanu jirin kuwaas waa afar an lan idan kay afartaasi waa naasibatu binafsiha biduuni waasida ayay wax ku nasbiyaan ficilka mudaaric qaybta labaad waa naasibatun biwaasitati an mudmaratan bacdaha waxa u dhaxaysa oo waasida ah oo nasbinaysa an qarsoon an qarsoon ayaa nasbinaysa waa lixda dambe soo hadhay toban markaynu afar ka jirna maxaynoo soo hadhay sow lixnoomay soo hadhin lixdaasi iyaguma nasbinayaane waxa waasita ah oo u dhaxaysa xuruufta iyo ficilkana nasbiyey anti baa ku kala dhex jirta marka eeg anti way shaqaynaysaa iyadoo muuqata iyo iyada qarsoon labadaba qarsoonida ay qarsoon tahayna labaynu usii qaybinana ma yjibu idmaaru an badaha ma yajibu idmaaru an bacdaha an in la idmaariyo oo la qariyaayo shay mid ay waajib tahay waxa weeyaan wa waa shan waa laamuljuxuud iyo xataa walfa walwaa wa aw shantaasi dabadood antaasi waa mudmaratan wujuban baa la odhanyayo lama arki karo lama arki karo idmaarkaasi la qariyey waa mid wujuba qaybta labaad waa ma tudmaru an bacdaha jawaazan an dabadeed wax la idmaariyo oo jawaazan baa loo idmaarinaya wayna soo muuqan kartaa wayna qarsoomi kartaa taasina waa laamukay waan fahnay la tahay maxaan idin idhi marka ugu horaysa labaynu qaybinana nawaasibtan fahma naasibatun binafsiha mid iyadu iskeed u nasbinayso biduuni wasita wax u dhexeeyaana aanu jirin ficilkii iyo xuruufta waa afar wa afarta u horeeya an lan idan kay afar taasi waa maxay naasibatun binafsiha iyo naasibatun biwaasitati an mudmaratan wax ku nasbinaya an mudmaro oo udhaxaysa xuruuftan iyo iyo ficilka la nasbinayo waxa udhaxaysa an qarsoon waa shan waa lix baan u ujeeda waa wixii dhinaca ka xiga kay waa laamu kay laam ljuxuud xataa walfaau walwaawu wa aw lixdaasina an baa dabadood la idmaarinaya waynu fahnay soo ma marka ugu horeyse labadaasaynu uqaybinana qaybta dambaynu sii qaybinanaana xaggay ka qaybsamaysaa qaybtaasi an mudmaratan lagu nasbinayo ayaa laba loo qaybinaya antaasi maqnaashaha ay maqan tahay inay waajib tahay iyo inay jawaas tahay markay jawaasta tahay waa mid keliya waa laamukey wayna soo muuqan kartaa mana soo muuqan karto waa laamukey taas lixdii halka jar maxay noo saaray shanta baaqiga ana anta qarinta la qarinaya waa mid waajiba oo ma muuqan karto waynu fahnay culimadi sooma markaa sheekhu waxau yidhi isagoo taa ka warramaya fa nawaasibu nawaasibtii casharatun toban weeyi wahiya tobankaasi an an weeyi an baa u horaysa marka antu qaybo fara badan bay leeda insha alla duman ku gaari doona waan iska daynana qaybaheega antan laakin in ujeedna waa an almasteriya waa tamasteriyada tamasteriyada wey masteriye maxaa loogu bixiyey insha alla iyagana xagga daman ku baran doona oo yar adkaanaysa waxoogaa waa yahay tusaalaheeda uxibu an tafhama uxibu an tafhama tusaalaha jumlada laba ficil baa ku jira mid wuu rafcisan yahay midna wuu nasbisan yahay soo ma mid wuu rafcisan yahay midna wuu nasbisan yahay uxibu wuu rafcisan yahay tafhamana wuu nasbisan yahay ka waxaynu u rafcinay dee naasibkamaynaan helin ma naasibaan ka helnay waan rafcinana marka uxibu waan rafcinana isaga hore inu soo baranay kaynu u soconnaa waa tafhama tafhama waynu nasbinana maxaynu u nasbinanaa an baa ka horaysa marka anta icraabteeda eega an xarfu nasbin wa واstiqbaalin mabniy calى sukun laa maxala lahu min alcraabi lأnahu xarfun baynu odhanana tafhama ficlu mudaaricu manصub ban وcalaamaة nasbihi fatxaة ظaahiraة calى akhirihi lأnahu ficlu mudaaricu aye walam ytaصil bakhirihi shay armayna basidan culmay oo basid bay la tahay ficilka mudaaric imisa lagu nasbin jiray imise shee baa lagu nasbin jiray ya ya ficilka mudaaric maxaa lagu nisbin jiray may fatxa iyo iyo xasfunuun saala socda caamilka kuma jeedo calaamatulicraabkiisii baan doonaya la hore inu soo baranay taa iyadoo dib loogu celcelin maayo calaamatulicraabkiis marka la nasbinayo maxaa calaamatulicraab unoqon jiray laba midun mar fatxa unoqon jirtay marna xadfunuun taasi waa taa iyadiyo nasba iyadiyo fatxa unoqota baynu أحب أن أفهم أحب أن تفهم ok waa بسيط iyadii oo xadفنوn u نoqday وأn لكم تصuم waa maحay أn نصب ومsdري واستقبال مبني على سكون لا محل لh من الإعراب لأنه حرف تصuم فعل مضارع منصوب بأn وعaلاaمة نسبه xdفنوni bayn ohanna xdفنوni لأnه فعل min alafcaali alhamsati weyn iska ilaaliya marka calaamada nasbad waa labada midun ama waa fatxo ama waa xadfuno de iya kaa baxsan inta hore inuu soo dhigana taasi waa taa waa isagiyo saxiixulakhiran kuu tusaaliyey isagiyo muctala uxibu an araaka uxibu an araaka araa ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى alif manaca min duhuuriha atacadub alifta maxaa u diidi jiray tacadur wawdana ahiqal ya'dana ahiqal soo saamayaa jirin tacaduran fi lalif istihqaala fi lwaawi walya'i fakhud mithaala ka qaala muusa maxshara alyahuudi ya'tii muxammadun wayaqzuu man jaxad waxaynu kuso dhigana xaggii hore cashiradii horan kuso qaadanay marka aliftu waa tacadur ya'diyo wawduna waa ahiqal weeyaan haye taasi waa iyadii alif ku bugta iyadii yaa ku bugta uxibu an armiya uxibu an armiya armiya ficlu mudaaric mansuub ban wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة calى akhirihi lana fatxata tadharu calى lyaade way muuqanaysaa sooma iyadiiya wow ku bugta uxibu an azuwa uxibu an azuwa labada goor way ka muuqanaysa waa fatxatun daahiratu cala akhirihi liana alfatxata tadharu cala alwaawi maynaba sidaan olimay anti waka anta markaad eraabisin adaan maxaad ohanaysiin an xarfu nasbin wa masdariyin waistiqbaalin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alicraab liannahu xarfun maynaba sidaan intaa ku dhaaf iyadaada aqsaamteeda insha alla kutubta dib baan ku gaari doona kutubta dib baan ku gaari doonaa mid waxaa iska jirta zaaida la idhaahdo mid waxaa jirta waxa weeyaan mufasira la idhaahdo mid waxa jirta um, um, um, mukhafafa min athaqiila insha alla intaba xagga damban ku gaari doona halkan waxba dib baan udhigan doona insha alla waa lan lan talabaad waa lan lan talabaad lan iyadana waxaad odhanaysiin lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcraabi lnahu xarfun ah lan xarfu nafyin liannahaa nafat ilficla de ficilkii anfiyeysa soo maydaan kara eeg haddayna nidhaahdo lan aquuma jumladaasi ma muhbat ba mise waa manfi waa manfi de soo ma liannahaa nafat ilficla wa nasbin liannahaa nasabathu mayna nasbin way nasbisay aye waistiqbaalin liannahaa tuxawilu almudaarica min alxaali ila istiqbaal mayna xaggaa u qalbin xaal bay ka qalbi soo maxay u qalbisay istiqbaal markaa eh, tacriifkeegu iyada waa maxay ama icraabkeegu lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alicraab liannahu xarfun dee tusaalehegina waa maxay lan nabraxa calayhi caakifiina lan nabraxa nabraxa ficlu mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi liannahu ficlu mudaaricu saxiixu laakhiri walam yattasil biaakhirihi shay walan tarda canka alyahuudu wala nasaara tardaa ficlun mudaaricun mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacadur waka inta kamale inigaha soo eegan doona insha allah marka lan waxay faaidaysaa nefyi nefyigana haddana ma ta'biid ba mise ta'biid maaha halkaasay culimadu hadal ka saara nefyigay lantu faa'idaysaa ma ta'biid ba mise ta'biid maaha ma mid weligiiba joogaya mise maaha zmkshar wuxuu ku tegsan yahay lanta nafyigeegu waa tabiid ya lanta nafyigeegu iyada wuxuu leeyahay waa ta'biid buu leeyahay sidaasi maaha culimadu way ka jawaabeen maxamed ibnu malik iyo ibnu hishaam iyo way mamed mali wuxuu leeyahay waman ra'a nafya bilan muabada faqawla hurdud wasiwaahu facduda waman ra'a nafya bilan muabada ninka lan nafyigeega u arka muabad mid weligiiba daa'imayo oo joogaya fardud qawlahu kaa qawlkiisa radi qawlkiisa waxbaa ka soo qaadin wa siwaahu facduda qawlkaa waxa ka soo hadhayna xooji oo ah inayna nafyigeegu aanu mu'abad ahayn waka markaa nafyiga ay faa'iidaynaysaa mid ta'biidiya maaha iska ilaaliya taasina waa lantii halkaa kaga bax wa idan idan weeyi idan idan weeyaan idantana waxaynu odhanaynaa idan xarfu nasbin wa jawaabin wa jazaain wa istiqbaalin mabniy calى sukuun laa maxala lahu min alcraabi lnahu xarfun baynu odhanana waay tusaale qof baa ku yidhi saazuruka qadan baraanku soo ziyaaran doonaa maxaad ugu jawaabaysaa idan ukrimaka baad odhanaysaa de markaad ii timaadid waan ku sharfi doonaa markaa shuruud bay leedahay o an takuna fi awali ljumla jumlada aad ku jawaabaysid waa ina iyada ugu horayso hadalka kaa soo ta labaad waa an takuna mutasilatan bilficli ficilka waa inay ku daba dhegan tahay waa inaan la kala faslin waxyaalo mukhtafaraada jirteen sida qasamka oo kale iyo waa lagu kala iyad iska mukhtafaraadu kamid yahay ad haddee lagu kala fasliyo wa an yakuna alficlu bacdaha mustaqbala ficilka ka dambeeyana waa inu mustaqbal yahay saddexdaa shar aduu shuruudda u shardi jira insha allah kutubta damaan ku gaari doonaaye idanna waxaynu odhanaynaa iyaduna waa xaraf wax nasbiya idan ukrimaka markaa icraabkeega muxuu noqonayaa idan xarfu nasbin horta waxbuu nasbinaya o ficilkiibuu nasbinaya wa jawaabin o dee su-aal baa lagu weydiiye waad ugu jawaabaysaa saatuuri ka qadam buu ku ihi jawaab buu kaasuga yeelen wa jazaain wuu ku imanayaa waad ku abaal marinaysaa wa istiqbaalin o dee ficilki muxuu u gediyayaa istiqbaal wey sheekh mabniyu cala sukun laa maxala lahu min alicraab so intaa maynaan fahmin ukrima maxaynu odhanana ficlun mudaaric ukrimaan u soconnaa iska ilaaliya idan ukrimuka iska odhan de waa khalade maxaynu odhanaa idan ukrima kabayn ma baynu odhanayna ukrima ficlu mudaaric mansuubun bidan wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun calى aakhirihi liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun mayna basidayn culimay taasina waa taa waay waxyaalaha mukhtafaraade lagu kala faslinaya iyo kuwa iyo shuruudeega insha allah kutubtas baan ku gaari doona dib baan u dhiganayna insha allah lafdigeegun ba insha allah iyo craabteeda laga adkaado waa yahay wakay kay wey kay weeyaan kayna waxaynu odhananaa waa kaydii masteriyad ahayd iska ilaaliya kaydii masteriyad ahayd weeyaan markaa kay maxaynu odhananaa waa xarfu nasbin wa masdariyin wa istiqbaalin mabniyun cala sukuun la maxala lahu min alicraab liannahu xarfun qofbaa ku yimid wuxuu ku yidhi su-aal baad ku idhata waxad ku tii limaada jita war maxaad u timiday wuxuu ku yidhi kay aqra si aan wax u akriyo darteed baanu imiday markaa kaydan maxaad odhanaysaa kay xarfu nasbin wa masderiyin wa istiqbaalin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alicraab liannahu xarfun eeg kolley xaraf waynu garanno waa mebniye waxaad ku binaynaysid xaggiisa u dambeeya un baa la ilaashadaa iska ilaaliya xaaladiisa ugu dambaysa waxay kusugantum baa lagu bineeya ilaynu mebniya waad garatee aqraa ficlu mudaaricun mansuubun bikay وعلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة على آkخhره لأنه فعل مضاaرع صحيiح الآkخر ولم يتصل بآkخرihi شhayء marka kaydaas waa msdrya iska ilaaliya kay تجنحوna إلى سلم وmاثurat qtلاكم ولd الhyjاء tضrmوا kay تنجحوna sidaad ugu leexanaysaan ilىa silmin heshiis wma su'ilat qatlaakum waladalhayjaai tadarimu maxalu shaahidkeenu waa kay tanjaxuuna tanjaxuuna waa ficil mudaaric wa afcaal lhamsa afcaal khamse maxaa lagu nisbin jiray xasbu nuun nuunkiina wuu joogaa kayna way gashay waka halkaasi daaqdaaqasa ya afcaal khamsa maxaynu isla ogey xadfu nuun soo mayn kayna way gashay aye kayd maaha kaydii masderiyada ahayd waa kay almukhtasalau min kayfa kayfa laga soo ikhtisaariyey kayfun baa fadii laga jaray maxay noqotay kayfe fada ka go kay mayna su-aal ahayn kay tajnaxuuna sideed ugu leexanaysaan baa lagu leeyahay mayna mayna mayna istifhaam mayna mayna ahayn istifhaam mayna ahayn markaa iska ilaaliya kaydaasi ma aha kaydii waxa weyan masderiyad ahayd ma waa kay almukhtasaratu min kayf iska ilaaliyaha odhanina nuunta maanta maxaa helay sidaa aawadeed nuuntii lama goyn iska ilaaliyaha ku qaldamine waa yahay halkaa waxaynu ku dhamaynay culimay maxay afar xaraf afartaa xaraf waxay leeyihiin culimadu waay waxay u nasbiyaan naftooda wax waasitoo udhaxeeyaa i ma jiro afartaa iyaga duuduubkaasaad ku qaadanaysid halkaa wuxuu ka bilaabayaa lixdii xaraf ee iyagu ku nasbinayey biwujudi waasita waasid in la helo aawadeed waasidadaasina waa maxay de anti baa la qarinaya antu waa asala maogta ya antu waa umulbaaba maogtahay ya iyada ayaa umulbaaba sida aawadeed u usoo horeysiyo soo ma aragti yahay weliba iyadu waxay nasbisaa ficilka mucrabka ah mucrabka lafdan bay uga nasbisaa ficilka mebniga axitaa ah way nasbisaa mogta ma nasbiso ficilka mudaarice mebnigaana xitaa maxalan bay ka nasbisaa ya wa an yastacfifna khayru lahuna qawaacid marka aayadda ilahi kasoo sheekenay maa la wa an yastacfifna khayru lahuna ka warrama wa an yastacfifna xale maa la ficilka mudaaric hadda nunnuswa lala xidhiidhiyo maxaa lagu binayn jiray sukuun maynan yastacfif nuunka nunniswa antii waxa gashay wax nasbinaysay see la odhanaya de waa maalku ka nisbisany somat waa mulbaaba iska ilaaliya markaa iyadiibaa qarsoon oo u dhaxaysa xuruuftan iyo ficilka la nasbinayo wa laamu kay kay laamteeda wey waa laamu kay laamtan laamu la idhaahdo iyadu ma nasbinaysa laamtani oo waxaynu garanaynaa laamku inuu xadfujar yahay de soo ma laamtani ma nasbinaysa an ah ku hoos qarsoon ayaa nasbinaysa tusaale jitu liazuraka baa tiri jitu liazuraka aye jitu waan imiday liazuraka inaan ku soo ziyaarto darteed baan u imiday soo maynaan gara liazuraka laamkani waa laamukey haddaba azura waa la nasbiyey lawa ficil mudaaric mina ficil mudaaric ahayn waa la nasbiyey adaadkii hadda aynu soo tilmaamaynay ee afarta ahaaye naftooda wax u nasbinaya mid kamidiina kuma jira laambaaba ku jirta haddaba ma laamtanaa nasbisay maxaa nasbiyey sheekheenu wuxuu qabaa inay laamtani nasbisay inay laamtan lafteedu nasbisay ayuu isaga ku tegsan yahay صaxiix wala la ida اkhtalafa الnaxwiyuuna fi masalaة salakna اlأshala min alqowleyn wlkhulfu in kana fakud eh, bishli fi naxwi la fi ayrihi fi afdali khilaafku haddii uu naxwo galo ka fudud ba laska qaataa sheekh ibnu cuthaymiin baa saa ohanaya ta fudud iska qaado haddee tan lafteeda martid dee culimaa martay kelidaa ma cararaysid banaan culimo idil baa ku tagsan sheekhayni baa ku tagsanba marka basriyiintiina waxay leeyiin mayane laamkan waxaynu u naqaana inuu xarfujar yahay e ambaa meeshan ku qarsoon ah, markaa maxaynu odhananaa liazuura allaamu laamu kay mabniy calى sukun la maxala lahu min alcraabi lnahu xarfu azura ficlu mudaaricu mansuub ban mudmaratan jawaaza bacda laami kay bayn odhana wacalaamatu nisbi fatxatu aahiratu calى akhiri lnahu ficlu mudaaricu صaxiixu aakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun saasaynu odhana haddaad laamikay ku nisbisidna waa iska caadiyo de sheekhaaba ku tagsanba walaamu ljuxuudi markaa eeg laamta laamukay waxa ka horeeya wuxuu sabab u yahay waxa iyada ka dambeeya marka waxa ka horeeya la helo ayaa waxa ka dambeeya iyada la helaya ah, ayaa waxa ka dambeeya la helaya walaamuljuxuudi juxuudka iyo diidmada laamtiisii wey laamuljuxuud laamta laamuljuxuudka ana iyadana wuxuu leeyahay sheekhanu de iyadaaba nasbinaysa sida saxiixa ah an mudmara a nasbinaysa an mudmana oo la qariyey ayaa nasbinaysa tusaalaheeda wamaa kana allahu liyuadibahum liyuadib liyucadiba maan la nasbin waxaad haysaa sheekh ficil nasbisan baad haysaa imiga yucadiba mana haysid afartii xaraf ee waxa weeya naftooda waxu nasbinaya inay galeen may ka muuqdaan may laambaaba ku jira haddaba maxaa nasbiyey sida saxiixa culimadu waxay leeyihiin laamta waxa ku hoos qarsoon an baa ku hoos qarsoon markaa liyucadiba liyucadiba allam laam ljuxuud mabniyun cala sukun la maxala lahu min mabniyun al mabniyun cala lfatxi dhade la mabniyun cala lkasri la maxala lahu min alcraab liannahu xarfun yucadiba ficlu mudaaricun mansuubun ban mudmaratan wujuban bacda laami ljuxuudi baynu odhan mansubu calaamatu nasbina fatxatun daahiratu cala aakhiri liannahu ficlu mudaaric saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun haddaba maxaynu ku kala garan karnaa laamujuxuud iyo laamukey ila wa isku ekaanayaan labadiba waa laba laamood soo ma maxaynu ku kala garanaynaa waxaynu ku kala garanaynaa laamta laamujuxuudka la idhaahdo waxa ka horaysa kaana maa lagu anfiyo ama yakun lam lagu anfiyo labadaas maad ka ilaashanaysa hadday maa kaani ka horayso laamtaasi waa laamujuxuud hadday lam yakuni ka horaysana laamtaasi waa laamujuxuud imika wamaa kaana allahu liyucadibahum liyucadibahum laa majxuuda soo laa mukey maxaad ku xukumaysaan inay laa majxuud tahay maa kaanaa ka horaysa lam yakun illahu liyafira liyakfira ma laamuljuxuud mse waa laamukey waa laamuljuxuud ma daliil lam yakun baa ka horaysa lam yakun ayaa ka horaysa daabidkaa yar iska xifdiya halkaa hoose kuugu qoran wuxuu yidhi wakulu laamin qablahu ma kaana aw lam yakun fabiljuxuudi baana wakulu laamin laam kasta qablahu laamtaa horteeda ay ahaatay ma kaana ma kaani ay ahaatay kaana maa lagu anfiyey aw lam yakun ama yakun lam lagu anfiyey fabiljuxuudi baana laamkaasi juxuud buu ku caddaadu ku yihi sheekhu haddaad aragtid ma kaana laam ka dambaysa waa laamuljuxuud haddaad aragtid lam yakun laam ka dambaysa waa laamuljuxuud wixii intaa kasoo hadhan de waa laamukey mayna fududaynba saasaad ku kala garanaysa ka gudba wa xataa xataa wey wa xataa xataa wey xataaduna iyaduna waxbay nasbisaa saasuu sheekanu qaba laakiin sida saxiixa ah an mudmaro ah ayaa waxa weeya nasbinaysa ficilkan ka dambeeya tusaaleyaanu soo marinayni aayadda qur-aanka lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica se waa yarjicu xataa yarjica weeyaan yarjica maxaa nasbiyey sheekanu wuxuu qabaa ina xataadana nasbisay lakin sida saxiixa ah an baa nasbinaysa xataa xarfu jarin baynu odhanana xataa xarfu jarin wagaayatin mabniy calى sukun la maxala lahu min acraab lnahu xarfu nabraxa ficlu mudaaricu mansuub ban mudmarata wujuba bada xataa mansuub calaamat nasbina fatxatun aahiraة calى akhirihi lanahu ficlu mudaaricu saxiixu اlaakhiri walam yatasil biaakhirihi shay-un mayna basidayn culimada walan tardaa canka yahuudu wala nasaara xataa tattabica milatahum tattabica maxaa nasbiyey an mudmaro oo xataada ku tabaqarsoon baa nasbinaysa markaa xataadu de iyadu waa jaaro waxbay jaraysaay waxa weeyaan antaasi ayaa nasbinaysa markaa xataadu ilaa afar meelood bay martaa xataa jaaro a jirta markay asmaada gasho de way jirtaa soo ma xataa malacil sajri mararka qaarkood caaifay noqotaa mararka qaarkood waxay noqotaa ibtidaayiyay noqotaa xataa takunu xarfa jarin yaafata aw xarfa nasbin limudaaricin ataa aw xarfa cadfin uma xarfa ibtida arbacata wajadtuha muqayada kamaطlac اlfajri waxataa yaxkuma wajaءa الnaasu kulhm xata اlcama xata aljiyaadu maalaha min arsunin wacajaban xata alkulaybu sabani intaasaa lagu dabdiya insha allah macnaheega xagga taban ku baran doona afartaaso iska xifdiya inay afar si usii qaybsami doonto mid waxbay jirtaa mid waa caatifo bawlcadaf aan ugu tegi doonaa mid ibtidaaiya la idhahdaa mid naasibaa la idhahdaa sen sheekh u tilmaamayo laakin sida saxiixa ah am baa nasna soconin iska ilaaliya waljawaabu bilfaai walwaawi waa yahay cibaaradan waxay leeyihin culimadu qalbi baa ku sugan qalbi baa ku sugan bay leeyihin markaa macnuhu fa weeyi dha walwaawu iyo wow weeyi fadii iyo wawdii alwaaqicataani dhacayay fi ljawaabi jawaabta dhexdeeda dhacayay saasay noqonaysa cibaarada qalbi baa ku sugan waa Eh, wljawaabu bilfai walwaawi muxuu kaaga jeedaa fadan garta oo waa fadii fa sababiyada la odhan jiray fadan waxaa la dhahdaa fa sababiya la dhahdaa oo waxay faa'iideyneysaa waxa iyada ka horeeya wuxuu sabab u yahay waxa iyada ka dambeeya waxa iyada ka horeeya wuxuu sabab u yahay in la helo waxa iyada ka dambeeya o ka wawdana waxaa la dhahdaa waawul maciya la dhahdaa waawul waxa iyada ka horeeya wuxuu la saaxiibaya waxa iyada ka dambeeya waxa iyada ka dambeeya marka awowdana waawlmaciyaa la dhahdaa fadana fau sababiya la dhahdaa axkaamtooda iyaga waxoogaa adayga ku jira insha alla kutubta dambaan ku gaari doona waxay jawaab u dhacaan sagaal shay mid kamid a hadday jawaab u dhacaan baa ficilka ka dambeeya an mudmaraa lagu nasbiya sagaalkaa shay culimadu waxay ku nadmin jireen murwanha wadcu wasal carid lixaabihim tamanaw arjuka daka nafyu qaad kamula beydkaasay ku nadmi jireen insha alla halkan ku baarbaari mayne kutubta daban ku gaari doonaa insha alla lakin waxaad sii ogaataa un haddii ay fadaa iyo waxa weya wowgaasi ay jawaab dhacaan ficilka ka dambeeya in la nasbinayo laguna nasbinayo anmudmaraa intaas liyaa ku dhaafina ya way fara badan tahay maslatu ajwabiya waxa la dhahaba halkaa ka soo baxa oo waa sagaal weeyaan waayahay haddaan tusaalayno laa yuqdaa calayhim fayamuutuu fadaasi waa faa sababiya fayamuutuu alfaau faau sababiya mabniyu cala alfatxi la maxala lahu min alicraab liannahu xarfun yamuutuu ficlu mudaaricun mansuubu ban mudmaratan wujuuba bacda faai sababiya wa calaamatu nasbihi xadfu nuun liannahu ficlu min alafcaali alkhamsati laa tadrib zaydan zayd ha garaacin wayaqdaba calayka wayaqdaba calayka wayaqdaba alwaaw waaw maciya mabniyun cala lfatxi laa maxala lahu min alcraab liannahu xarfun yaqdaba ficlun mudaaricun mansuubun bian mudmaratan wujuban bacda waawi lmaciyati wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhiri liannahu ficlun mudaaricun saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun insha allah kutubta dibaan ku gaari doonaa iyagoo oo faahfaahsan iyaga intaasaan ku dhaafana wa aw aw weey waati u dambaysay aw weeyaan awduna iyaduna waxay kamid tahay nawaasibta ficilka mudaaric nasbiya waa yahay awdani bimacnaa ilaa iyo bimacnaa ilaa labadaasay noqotaa bimacnaa ilaa iyo bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa marka ay tahay waxa iyada ka horeeya wuxuu usoo go-ayaa shay-an fa shay-an si qun yara ayuu usoo go-aya mar keliya ma wada dhammaanayo lama wada helayo aayad aayad buu soo soconaya kolkay bimacnaa ilaa tahayna waxaa ka dambeeya yanqadi yanqadi maa qablaha dafcatan waaxida mar keliyu go-aya tusaale waxaad tidhi qofaad dayn kulahay waxaad tidhi laalzamanaka aw taqdiyani xaqi laalzamanaka walee ku laazimo oo ku laazimo cunaan ku haysanaya aw taqdiyani xaqi ilaa an taqdiyani xaqi ilaa intaad wixii aan kugu lahaa xaqaygaa aad ii gudaysa laazimitaankanima kolkaaba mu go-aya mu dhamaanaya meeya wuxuu joogaya ilaa intii dayntii lagaaga dhamaystirayo o dhan wuu taagnaanaya maalin alla maalinta u kuu dhameeyo ayaa waxa weeyaan ay dhamaanaysa hawshii soo ma marka aw taqdiyanidan waa maxay aw taqdiya aw xarfu cadfin soo ma mabniyun cala sukun la maxala lahu min alcraab liannahu xarfun taqdiya ficlun mudaaricun mansuubun bian mudmaratan wujuban bacda aw wa calaamatu nasfi fatxatun daahiratu l akhiri lanahu ficlu mudaaricu saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun nuunka maynaan gaadhin nuun wiqaaya la dhahda iska dhaaf maynaan gaadhin yaaduna mafcuul bay noqon doontaa idna waa yaaw mutakalim waa yahay markay mar keliya go-aysana waa maxay laaqtulana alkaafira aw yuslima laaqtulana walee dilo oo dila alkaafira ka gaalka aw yuslima ilaa intuu ka islaamaya miya aw yuslima ilaa an yuslima ama wuu islaami dee dilitaanku maa kolba waxba gacan la goynayo kol xumin la goynayo maaha de dilitaanku mar keliya u dhacaa sooma mar keliya muna dhamaan mar keliyu isagu dhamaada markaa waa taa bimacnaa ilaa iyo bimacnaa ilaa labada macno ayay leedahay kolkaa awdaasina waxa ka dambeeya waa la nasbinaya waxaa kamid a bimacnaa ilaa marka ay tahay lastasilana sacba aw udrika lmuna faman qaadat lmalu ilaa lsabiri ah, lastasilana sacba buu leya waxa culus oo dhan anu fudayd baan ka dhiganaya waxa culusoo dhan ila soo dariya waxaan u qaadanaya inuu fudayd yahay aw udrika almuna ilaa an udrika almuna ilaa inta aan gaadhayo eh, ilaa inta aan ka gaadhayo waxaan idi diilaysanayo ruux kasta laabtiisa waxbaa ka dhex buuxaya soo maa waxaa iga dhex guulaya ee aan idi diilaysanaya ilaa intaan gaadhayo waxyaalaha igu adkaado oo dhan waxaan waan xamilayaa buu leeyahy waxaan u arkaya waxaana adayg ba aan ahayn baan ka soo qaadaya wuu tacliiliyo wuxuu yidhi faman qaadat ilamaalu ilaa lisaabiri waxyaalaha ididiirada la dhahdaa uma hogaamsamaan oo uma xasilaan oo uma soo xero galaan ilaa qofka u sabra mooyaane haddii aad u sabri weydo de ka carartid mu iman shay waa maya markaa wuxuu leeyahay anu waxa soo dhan sahal baan ka dhiganaya la astasilana sacba aw udrika almuna faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiri taasina waa awri halkaa culima waxaa inagaga ba inagaga dhamaatay nawaasibtii ficilka mudaaric nasbinayey nawaasibtaasi ficilka mudaaric nasbinayaa waxa weeyaan waa toban tobankaa marka ugu horeysa waxaynu uqaybinaynaa laba naasibatun binafsihaa iyo naasibatun biwujuudi waasib wax naftooda iyagu u nasbinaya waa afarta ugu horeeya waa an lan idan kay waynu fahnima lixda dambana biwujuudi waasiday wax ku nasbiyaan oo waa waxa qarsoon an baa qarsoon an an taasi qarsoonida ay qarsoon tahay baa laba loo qaybinaya haddana maxaa loo qaybinayaa qarsoonida antu ay qarsoon tahay in ay waajib tahay waa shan waa bacda laami ljuxuud bacda xataa bacda alfawi walwaawi wa bacda aw shantaa dabadood anta waxaa loo idmaariyaa wujuub hal marna waa jawaas waa halkee waa laamukey iyadoo muuqatada qur-aankay ku jirtaabe waumirtu lian akuna awala muslimiin lian akuna laamkani waa laamukey antina way joogtaa labadiiba mina joogin way muuqataa waa odayga arkaya marka iyadu wayna muuqan kartaa bacda laamukay wayna qarsoomi kartaa laakin inta kale waxa weeyaan waa idmaarkaasi ay qarsoon tahay waa mid wujuba oo waajiba caawana hoosbitaaman kudaynaa sijaasin oo raacna halkaasaan kudaynaa waayahay caawa de wax la khulaasayaba malayna tahay waa intaa khulaasadeedu nawaasibtii waa toban tobanka labaa loo qaybinaya labadaasi wax naftooda u nasbiya iyo wax biwujuudi waasida u nasbiya afarta wa horeeya naftooda naftooda u nasbiyaan waxba uma baahna lixda kale soo hadhay biwujuudi waasiday ku nasbiyaan waasidadaasi udhaxaynaysa waa an oo la qariyey qarinta anta la qarinayo laba inooga soo baxaysa qarintaa la qariyay inay wujuuban tahay waa shan iyo inay jawaasan tahay waa hal icraabtoodina waan icraabna insha alla icraabta waxoogaa yar aan anaga bal hala soo xijiya insha allah inahasaan ku daynayna subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa